alxamdu lilaahi rab alcaalamiin sala allahu cala muxamedin wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira su'aal baa waxay ku saabsan tahay la soo qoray eh, assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh xadiidka aynu soo marray fa ina muqaama axadikum fii sabiili illahi afdalu min salaatihi sabciina caama ma wuxuu ku saabsan yahay salaaddii faralka ahayd mise tii sunnaha ahayd jawaabtu waxay tahay kollay culammadu waxay ku fasiraan salaadda sunnaha ku fasiraan oo in laga tilmaamayo in sunnaha loo jeedo taas yadaabay ahlucilmigu marka ay ku fasiraan oo dee waxa weeye jihaadkii waa ka fadli badan yahay sunankoo dhan waa ka khayr badan yahay laakiin salaadda faralkaa tegista laga tagaa yacni waxaa laysku hayaa ma gaalnima mise waxa weeye waa fisqi aad u daran oo gaalnimada kaa yara sokeeya marka qofku uu qirsan yahay waajibnimadii salaadda oo aanu jaaxid ahayn salaaddii dafirsan aanu ahayn uu salaaddii qirsan yahay ogaanna uga tegey xaaladda caynkaas ah ma waxa weye waa ku gaaloobayaa miya madaahibta qaarkood waa yidhaahdeen madaahibta qaarna waxay yidhaahdeen oo ay u badan yihiin aksarka madaahibtu inay yidhaahdeen maya milladda kaga bixi maayo laakiin waa fisqiyada ugu xunxun bay ka mid tahy dembiyada kabaa'irtee waaweyn gaalnimadana waa looga baqaa laakiin daatadeeda gaalnimo uma aha in salaaddii uu markaa ficilkeeda ka tago isagoo waajibnimadeedii qirsan milladda bilkulliya kaga bixi maayo laakiin yukhshaa calayhi alkufru waayo dadka kabaa'irta caadaystaa khaatimo xumaa looga baqayo inay gaalnimo ku dambeeyaan waatay culammadu yidhahdaan almacaasi bariidu alkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey markii qoladii reer banu israa'iil laga warramaayo dalika biannahum kanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna anbiyaaa bigayri xaq dalika bima casaw wa kanuu yactaduun inay nebiyada laayeen nebiyada qaarkood aayaadka ilaahayna ka kufriyeen maxaa sababay waxaa sababay dalika bima casaw wa kanuu yactaduun kufrigoodii waxaa sabab u ahaa caadaday ka caado yeesheen macaasida iyo fisqiyada iyo xadgudubka inay markaa iskala yimaadeen oo iska joogteeyeen taasna waxay u sahashay markii dambena inay gaalnimadii ku sii dhaqaaqaan oo ku sii tallaabsadaan halkaasay culammadu waxay yidhaahdeen almacaasi bariidu alkufri ay markaa yidhaahdeen marka ruuxa dembiga kabaa'irtaa iska caadaystaa waxaa looga baqayaa gaalnimadaa looga baqayaa in khaatimadiisu xumaato gaalnimo ku dhinto ayuu halis u yahay oo looga baqayaa laakiin daateeda gaalnimo umaaha bay leeyihin laakiin jihaadka qofka hadduu ficil ahaan uga tago waajibnimadiisii qirsan yahay waxaa laysla ogolaya inaanu milladda kaga baxayn marka salaaddu inay ka waajibnimo badan tahay kana adag tahay salaadda faralkii ayaa markaa waxaweeye laga qaadanayaa marka sidaas aawadeed salaadaha sunnayaasha ah ayuu ka fadli badan yahaa laga tilmaamayaa ee waxaweeye wakhtigaa badan markaysa markaa la cibaadaysanaya lagu sugnaa waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay kitaabu waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiiska kun iyo saddex boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo shan iyo soddon wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas ibnu maalik qaala inuu yidhi jaa'a naasun ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam an ibcah macana rijaalan yucallimuuna alqur'aana wasunna waxa uu sheegay anas dad baa u yimi nebiga calayhi asalaatu wasalaam bay u yimaadeen waxay la yimaadeen an ibcah macanaa rijaalan nala dir rag nala dir oo ragna raaci raggaasoo yucallimuuna alqur'aana waasunna na baraaya qur'aanka iyo sunnada na baraya bimacnaa waxay muujisanayaan inay islaameen aynay doonayaan cid diinka barta ay rabaan saasay muujisanayaan yacni waxa weeye waxay leenahay qabaa'il badan baanu nahay waa islaamnay cid islaamnimadana barto oo diinka iyo qur'aankanna barta ayaanu doonaynaa fa bacasa ilayhim yaga wuxuu u diray yacnii dadkii dadkaasi ka wakiil ahaayeen sabciina rajulan toddobaatan nin buu u diray oo minal alansaari ansaar ka mid a yuqaalu lahum alquraa kuwaasoo la yidhaahdo alquraa dadkii qur-aanka yaqaanay la yidhaahdo waagaana dadka qur-aanka yaqaanaa waxay ahaayeen culammadii bay ahaayeen waayo dee luqadii carabiga ayaa saliiqo u ahayd oy garanayeen marka adawaadka badanee dadkan dambe u baahan yihiin ama cajamtu u baahan tahay ama carabta carabigu ka lumay xataa laftoodu ay u baahan yihiin yacni uma baahnayn yacni waxay u yaqaaneen luqadii carbeed si xeel dheer bay u yaqaaneen marka hadday qur-aankii bartaan macnihii qur'aanka ghaaliban waa garanayaan sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam markay maqlaanna yacni waa fahmayaanoo waa garanayaan yacni waxaa tafsiir uga baahanaya in loo caddeeyo u baahanayaa way yar yihiin inta kale si yani markaa fiican bay u fahmayaan fiihim khaali xaraam anas wuxuu yidhi waxaa ku jiray raggaa quraadee la diray abtigay xaraam baa ku jiray magaciisa xaraam baa la odhan jiray anas baa odhanaya abtigay baa ku jiray fiihim khaali waxaa ku sugan abtigay xaraamun xaraam ahaaday ayaa ku jiray yaqra'uuna alqur'aana wayatadaarasuunahu billeyli yatacallamuun ayay akhrin jireen wayatadaarasuunahu waa isla dersi jireenoo waa isla baran jireen billeyli yatacallamuun habeenkii waa baran jireen qur'aanka wa kaanuu binnahaari yajii'uuna bilmaa'i maalintiina waxay ahaan jireen qaar keena biyo keena bay ahaan jireen oo fayadacuunahu lmasjid waxay dhigi jireen masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay dhigi jireen wayaxtatibuuna waa soo xaabaysan jireen oo waa soo xaaba guran jireen fa yabiicuunahu xaabadaasay iibin jireen wayashtaruuna bihi atacaam waxay ku soo gadi jireen oo ku soo iibin jireen cuntay ku soo iibin jireen liahli asufati walilfuqaraa waxay u soo gadi jireen oo u soo iibin jireen dadka ahlu sufaha ahlu sufuhu waxay ahaayeen waa dad marka fuqara ah oo muhaajiriin ah oo masjidka daaraddiisa dambe degganayd sufadu waa halkaas daaradda dambe masjidku leeyahay halkaasay iska deganaayeen halkaasayna iska seexan jireen yacni waxa weeye dad maalle iyo dad guryale iyo may ahayn haddii jihaad markaa yimaadana oo jihaad xilligiisu soo galana jihaadkay raaci jireen inta kalena diinkay iska baran jireen yacni waxa weeye masjidkaa xagga dambena waa iska seexan jireen dad markaa gaara may ahayn ee waxa weeye marba ninkii dee aan waxba haysanba halkaa ku sugnaan jiray marka uu helo ee uu guri iyo markaysa markaa xoolo iyo uu helo ahlu sufanimadii waa ka baxayey oo meel kaleu degayey meel kale ayuu markaa degayey sidaa ayaa xaalkoodu ahaa marka meeshaasaa wax loogu keeni jiray dadka beeralayda dadka xoolaha leh yacni waxbay keeni jireen beeraha markay soo gooyaan markaysa markaa intay yacni rucuba timira soo qaadaan oo laamihii ka laalaada ayaa markaysaa halkan loo suri jiray markaasay iska cuni jireen yacni wixii kale raashina waa loo keeni jiray marka nimankani quraada ahi waxay ahayd niman juhdi badan iyagu oo dadaal badan bay ahaayeen diinka iyo qur'aankana waa baranayeen habeenkii waa isla darsi jireen maalintiina waxay ahaan jireen qaar waxa weeye markaa biyo soo dhaamiyo oo biyo keena madiina biyo yarood bay ahayd biyay masaajidka keeni jireen si dadku u cabbaan si ay ugu weysaystaan ayay biyaha u soo qaadi jireen aygana intay tagaan bay xaabo soo guran jireen xaabadaasay iibin jireen xaabadaa markay iibiyaan bay deedna cunto ugu soo iibin jireen dadka fuqaradii iyo ahlu sufaha ayay u soo iibin jireen cunto u soo gadi jireen oo u keeni jireen wa yashtaruuna bihi atacaama waxay ku soo iibin jireen yacni lacagtii xaabadaa laga siistay adtacaama cuntay ku soo gadi jireen oo ku soo iibin jireen waxay u soo iibin jireen liahli sufa dadka markaa sufada u ehelkaa waxaa loo jeedaa daaradda dambe ee masjidka dadka iska deggan ayay u soo iibin jireen walilfuqaraa'i iyo fuqarada kuwaa laftooduna fuqara ayay ahaayeen marka waa min baabi catfi alcaami cala alkhaas shay caama ayaa lagu cadfayaa shay gaara lagu cadfaya fa bacasahum annabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u diray nimankaa quraada ayuu u diray qabaa'ishii sheegtay inay islaameen oo u baahan yihiin cid qur-aanka barta fa caraduu lahum yacni way isu soo bandhigeen riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa fatacaraduu lahum yacni waa u soo banbaxeen markaysa markaa dadkiibaa u soo banbaxay qataluuhum way dileen qabla an yabluguu almakaan meeshay ku socdeen intaynay gaadhin ka hor ayay laayeenoo dileen fa qaaluu waxay yidhaahdeen markii isweer laga qabtay oo arkani la dilaayo niman dagaal ku soo talagalay maba ahayn dee dadkanna waa dad dhagar iyo dagaal ku soo talagalay fa qaaluu waxay yidhaahdeen allaahumma ilaahayow balliq cannaa nabiyana annaa qad laqiinaak balliq cannaa xaggayaga naga gaadhsii nebiyanaa nebigayagii calayhi asalaatu wassalaam annaa qad laqiinaak inaannu kula kulannay oo bimacnaa aadna oobsatay ee ilaahuu nebiga naga gaadhsiiyey fa radiinaa cank waannu kaa raalli noqonnay wa radiita cannaa adiguna aad naga raalli noqotay ilaahu sidaa gaadhsiiyey nebigayagii wa aataa rajulun nin baa yimi xaraaman xaraam buu u yimi khaala anasin oo anas marka abtigii ah min khalfii xagga dambuu kaga yimi oo fatacanahu wuxuu markaa waxaa weeye daray birumxin waran ayuu daray intuu xagga dambe kaga yimi buu waran geliyey waa halkuu ka bilaabay weeye xataa anfadah ilaa uu ka dusiyey oo eh, yani marka warankii geliyey yani xoogguu geliyey fa qaala xaraamun xaraam wuxuu yidhi fuztu warabbi alkacba fuztu waa guulaystay buu yidhi ya wa rabbi alkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay yacni waxaan ku guulaystay bimacnaa janno guushu ma aha tan markaa xisigaa laga tilmaami maayo ninkii baan ka libaystay oo hadda markaysa marka aan jabiyey ama markaysaga aan dilay ee wuxuu u jeedaa jannaan ku guulaystay buu u jeedaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi inna ikhwaanakum qad qutiluu walaaladin waa la laayo waa la dilay wa innahum qaaluu waxay yidhaahdeen allaahumma ilaahay ow balliq cannaa nebiyana ilaahayow naga gaadhsii nebiga yagii annaa qad laqiinaak inaannu kula kulannay ilaahu naga gaadhsiiy radiinaa canka aanu kaa raalli noqonnay xaggaaga aanu ka raalli noqonnay wixii ka ahaaday wa radiita cannaa bimacnaa sawaabka iyo ajarka aadna siinayso iyo qabuulka camalkii aad naga aqbashay aanu ku raalli noqonnay wa radiita cannaa annagana aad naga raalli noqotay oo iimaanka iyo camalka wanaagsan aanu la nimi aad markaa ka raalli noqotay ilaahayow naga gaadhsiiy nebigaagii calayhi asalaatu wassalaam muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa hada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim qisadani waxay ahayd qiso dhagara bay ahayd waxa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam niman baa u yimi waxay muujisanayeen islaamnimo waxay ka dalbadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu rag ku daro qur'aanka iyo diinka yaqaana si ay qur'aanka iyo sunnada u soo baraan inuu sidaa ugu daro waa ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan saxaabi oo quraa ah oo qur'aanka yaqaana ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku daray waa kaxeeyeen markay geeyeen dhulkoodiima ay geeyeen oo meeshii kollay laakiin eh, la yidhi halkaas yacni markaa taga aynay weli gaadhin ayaa marka waxa weeye markaa yacni la doono in la dilo waxaa bilaabay nin la odhan jiray camir ibnu dufayl markaa dabeedna waxa weeye xagga dambe intuu kaga yimi xaraam oo anas abtigiya ayuu waranka geliyey dabeedna wuu musanaabo wuxu hi war nimanka ila laayo waa nimanka laayo yacni ayuu yidhi dadkii qaarkood waa diideen qoladii markii hore u musanaabayey qabaa'isha ricli iyo dakwaan iyo cusaye la yidhaahdo ayaa ku soo qamaamay iyaga ayaa markaa laayay waatuu nebigu sala allahu aleyh wasalam habaaraayey allaahumma alcan riclan wadakwaana wacusayata casawu allaha warasuulah bil baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qunuudda ku habaariyey macnaa salaada salaadaha faralka a shanta salaadoodba aakhirkooda ayuu ku qunuuday habaaruu habaaraayo isagoo magacii qabaa'ishaa sheegaya wallaahumma alcan riclan wa dakwaana wa cusayata casabu allaha wa rasuulah ilaahu nacdal ricli iyo dakwaan iyo cusaya waa saddex qabiil casabu allaha wa rasuulah allah iyo rasuulkiisa ay caasiyeen ilaahu nacdal waa subax salaaddii subax buu ku qunuudaya oo sidaa ku habaaraya tii duhur tii casar tii maqhrib tii cishe bil buu sidaa ku waday dabadiisa waxaa markaa aamiin u leh yacni nebiga salaatu wasalaam ducada inuu ilaahay aqbalo ka baryaaya oo aamiin odhanaaya fudalaa'u saxaaba saxaabada raggii ugu fadliga badnaa oo alcasharatu lmubasharuun biljanna ka mid yihiin oo haalibu ahli badrin reer beder markaa badankoodii ka mid yihiin ya kadib baa waxaa soo degtay aayaddii baa soo degtay suuratu aali cimraan ku sugnayd laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun aayaddaasaa soo degtay markaasaa nebigu joojiyey calayhi salaatu wasalaam habaarkii uu habaaraayay nebiga waxaa loo sheegay umuurihiiyo iyo maamulka adigu waxba kuma lihin yaa dadka odhanaaya arwaax awliyaa caalamka maamusha oo wax allo waxa dhacaya ka soo fulaan oo iyagaa maamulaya dee warkoodu waa war baatili way aan sax ahayn yaa nebi maxamed baa ilaahay ku leeyahay laysa laka min alamri shay amarkiiyo tasarufkaiyo maamulkiiyo tadbiirka kownka adigu waxba kuma lihid shaqo aad leedahay maaha aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun yacnii arrinkooda waa dibdhigayaa ilaa ama uu ka cadaabaayo ama uu ka toobad aqbalayo ama uu ka cadaabaayo ayuu arrinkooda dibdhigaya waayo waa qaar daalimiin ah oo xadgudbay kadibna ilaahay waa ka toobad aqbalo waa soo hanuuniyey dabeedna way islaameen oo marka islaamnimadoodina waa wanaagsanaatay dadkii dhagartaa sameeyey albaabkii towbaddaa ilaahay u furay dabeedna towbaddii buu waafajiyey waa wanaagsanaadeen amaa calimta ana alislaama yajubu maa qabla islaamnimadu wixii ka horreeyey ee dunuub ah ee gaalnimo ah ee macaasi ah ee fisqi ah dhammaan waa wada duminaysa taasina waa min fadli illaah waa fadliga ilaahay waasacaabay ka mid midta marka nimankan quraadaay waxay ahaan jireen niman khayr badan bay ahaan jireen fadligooda iyo wanaaggooda waxaa laga sheegay waxaa ka mida ah inay qur'aan ka akhrin jireen oo dad ahlulqur'aan oo ahlullaahiya inay ahaayeen inna lilaahi ahliina min annaas ahlulqur'aani hum ahlullaah xadiiska waxaa lagu soo wariyey imaam axmed soo wariyey culamada qaarna ay quweeyeen ilaahay waxaa u sugnaaday ehelo dadka ka mida ah. ahlulqur'aani hum ahlullah ahlulqur'aanku waa ehelkii ilaahay weeye markaa dad qur'aanka akhriyay ahayno ahlulqur'aan ah qur'aanka diraaseeyo barta yacni waxa weeye lafdan wa macnan bay baranayeen way isbarayeen way isu faa'iidaynayeen waa mudaakaroonayeen habeenkii saasay ahaayeen qaar barta qur-aankiina akhriya maalintiina waxay ahaayeen qaar haddana samafala oo biyaha markaa u soo dhaamiya yacni masjidka u soo dhaamiyo masjidka agtiisa dhiga si loo cabo si loogu weysaysto si loogu intifaaco waxay kaloo samayn jireen ayga inay qabtaan oo xaabo soo gurtaan oo xaabada iibiyaan oo lacagtay ka qaateen raashin ugu soo gadaan ahlu sufaha iyo fuqarada juhdiga intaa laeg bay bixinayeen niman caynkaasa ayay ahaayeen kadib markaa nimankii eh, loo diray yacni waxa weeye way markaa way laayeen markii la laynaayey waxay yidhaahdeen allaahuma ballig cannaa nabiyana annaa qad laqiinaak ilaahu nebiga iyagii naga gaadhsii inaannu kula kulannay oo kaa raalli noqonnay adiguna aad naga raalli noqotay wakhtiga hadalkan ay odhanayaan waa goorma bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxay aqbali kartaa markii la dilay dabadeed ee waxa aakhiro u yaalla ay arkeen inay markaa yidhaahdeen baa laga yaabaa culamada qaarna waxa yidhahen maya markii waxaweeye la dili doono markaasay hadalka yidhaahdeen weliba taa waxaa iyadaya riwaayo soo aroortoo tilmaamaysa markii la koobaabay oo yacni marka ay xaqiiqsadeen in la laynayo inay hadalkan yidhaahdeen haddii la yidhaahdo fa radiinaa canka wa radiita cannaa maxay ku ogaadeen hadday xaaladdaa tahay waxaa la odhanayaa haddii markaa saa lagu xambaaro waxa markaa ay ku ogaadeen xaaladda ay ku dhimanayaan iyo waxa ay ku sugan yihiin taas yada ah ayay markaa waxa weeye markaa ku yidhaahdeen yacni markaa danni haaliba markaa ku yidhaahdeen haddii marka ay yidhaahdeen e, markii la dilay dabadeed waxay noqonaysaa bil yaqiinba marka inay ku sheegeen waxaa kaloo laga qaadanayaa sida markaa waxa weeye xaalka ay ku dhinteen ee wanaagsanee taacada ay u jeclaayeen iyadoo la laynayo ayaa waa guul daraysannay may odhane waa guulaysannu ku leeyahay fuztu rabbi alkacba yaa dhaar buu ku marayaa rabbiga kacbadaan ku dhaartay waan guulaystay ya yacni waxaan ku guulaystay janno guusha dadka qaar waxay u yaqaaniinu waxa daahirkaa adduunyada markaysaga axwaan yacni muuqda ama lib yacni uu helo ama jago uu helo ama wax la mida ama cid uu ka awood bato marka taa daahirkee xisigaa keliya maahee guusha dhabti waa janno fuztu warabbi alkacba xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu haybka ogeyn iyo waxa markaa caalamka ka dhacaaya ee yacni markaa ka fog inaanu nebigu ogayn ilaa waxyi loogu sheego inaanu ogeyn oo saxaabadii waa garanayeen xaaladda ay ku sugan yihiin saxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam ee quraada ahaa ee nebigu diray iyo waxay la kulmeen inaanu iskii u ogayn meel walbana aanu isagu taalacanayno arkaynin saas aawadeed ba ilaahay uga baryani ilaahay markaa gaadhsiiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam khabarkooda allaahumma balliq canna nabiyana annaa qad laqiinaak hadduu markaa ay ahlu kashfi ahaan lahaayo caalamka waxa ka dhacaya meel walba uu isagu taalacan lahaa oo ogaan lahaa dee umay baahdeen inay ku duceeyaan ilaahuu nebiga egii markaa gaadhsii warkaa ya ta kale yani waxyaalo badan oo kaleba dee waa caddaynayaan waa caddaynayaan markii waxa weeye ghaswatu beder ay dhici doonto dariiqii ay ka filayeen inay soo maraan safraha quraysheed la soo mariyo dariiq kalean ka fogayn bay u leexdeenoo mariyeenoo xagga markaa waxa weeye yacni badda markaa xeebta markaa xaggeeda ah xagga xeebtaa bay mariyeen karin yar baana u dhexaysay may ogayn halkan inay marayaan yaa nebiguna ma ogeyn calayhi salaatu wasalaam marka waxyaalaha caddaynaya ee tirada badan le ka mid tahay marka haybka qadarka looga waxyooduu nebigu ka ogaa calayhi salaatu wasalaam wixii kale dadku kala mid ahaa yacnii sida dadku ka yihiin buu ka ahaa waxyaalaha kale haybiga ah haddaan loo waxyoon xadiidka kunyo saddex boqoliyo shan iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kunyo saddex boqoliyo lix iyo soddon wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas qaala inuu yidhi haaba cammii anas bnu nadri radia allaahu canhu can qitaali badrin anas baa odhanaya haaba cammii adeerkay baa maqnaaday anas bnu nadri oo anas bnu nadri ahaaday radia allaahu canhu wuxuu ka maqnaaday can qitaali badrin dagaalkii beder buu ka maqnaa adeerkay anas bnu nadri dagaalkii beder waa ka maqnaayo kama qayb gelin faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow anas bnu nadri baa odhanaya gibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaa dagaalkii ugu horreeyey ee aad gaalada la dagaalantay ayaan ka maqnaa dagaalkaasna dee waxa weeye si kadisaa ayaa markaa lagu baxay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiintii raacay ismay lahayn dagaal weyn baa la kulmaysan ismay lahayn waxaa loo sheegay uun safrihii quraysheed iyo tijaaradii quraysheed ee shaam ka timi inay xilliyada ku soo beegantoo soo socoto iyadoo markaa waxaweeye bucshuradii iyo alaabtii iyo xoolihii ay markaa weeye ka soo iibiyeen meesha la yidhaahdo shaam wada rag tiro yarina ay wadaan awr baa u raranoo awrtaasaa markaysa markaa alaabada lagu sidaa ragga wadaana waa afartan nin weeye xoolihii quraysheed baa meesha guurayoo maraya yaa waxay islahaayeen qoladaasaa la kulmaysaan sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam cid aan markii diyaar ahayn ma sugin wuxuu idhi intii diyaarow soo baxa haddii laakiin wakhti yar loo kaadin lahaa rag badanoo kalea diyaargaroobi lahaa oo ka soo gaadhi lahaa oo raaci lahaa wuxuu nebigu amar ku bixiyey intii diyaara hadda ha soo baxaan marka anas nadri saasuu uga maqnaabay raggii markii diyaarka ahaa ma ahayn ismana lahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta la socota dagaal weyn baa la kulmaya isma lahayn lain illaahu ashhadanii qitaala almushrikiin hadduu allaah i joojiyo oo mid xaadira iga yeelo dagaalka mushrikiinta lala dirirayo lala dagaalamayo layarayanna allaahu maa asnac ilaahay arkee waxaan sameeyo falammaa kaana yowmu uxud markuu waxa weeye ahaaday ama markuu jiray ama markuu xasilay kaana taamma yowmu uxudin aw yowmu qitaali uxud dagaalkii uxud maalintii uu jiray dagaalkii uxud maalintiisii markii uu dhacay inkashafa almuslimuun muslimiintii baa faydmay waxaa loo jeedaa badankoodii ayaa marka waxa weeye cararay fa qaala waxau yidhi anas anas ibnu nadri waxau yidhi allaahumma ilaahayow innii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa anigu waxaan kaaga cudur daaranayaa waxay kuwaasi sameeyeen yacnii asxaabah wuxuu u jeedaa asxaabtiis saaxiibadiisa muslimiinta ahi waxay sameeyeen ayuu u jeedaa bimacnaa cararka markaysaga ay carareen in badanoo ka midii taasaan kaaga cudur daaranayaa hay qabannin yani kaannahu inuu leeyahy laa tu'aakhidnii bima facaluu way ficilkooda kama raalli ahayn wa abra'u ilayka mima sanaca haaulaa waxaan kaloo kaaga beri noqonayaa waxay kuwan kale sameeyeen waa kuwii gaalada ahaa yacni almushrikiin wuxuu u jeedaa gaalada uga jeedaa kuwaana waa kaaga beri noqonaya inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa kuwa hore ictidaar buu ka cabbiray waan kaaga cudur daaranaya waxay sameeyeen bimacnaa hay qabanayn oo cudrigayga aqbal kama raalli ahayna wa abra'u ilayka mima sanaca haaulaa waxaan kaaga beri noqonayaa waxay kuwani sameeyeen gaalada ahi yacni almushrikiin qolna waa ka ictidaartay qolna waa ka tabaru'ay waa ka beri noqday uma taqadama dabeedna waa hormaray fastaqbalahu sacdu bnu mucaad waxaa soo qaabilo ka hor yimi sacdo ina mucaad ah fa qaala waxau yidhi yaa sacdu ibna mucaadin sacdo ina mucaad ahow yaa sacdu iyo yaa sacda labadoo bannaan yacni waxay noqonaysaa munaada loo yeedhaayo ay noqonaysa waa caalam mufrada usuuti loodhan jiray dammaa lagu binayaa wejigan yani marka waxa weeyaan nasbada maxaa banneeyey isagana waxa banneeyey ibna mucaadin baa ka dambaysa marka maadaama ibna mucaadin ay ka dambayso wejigaa kalena saasuu ku bannaanaada yaa sacdu ibna mucaadin sacadow ina mucaadow aljannata ay uriidu aljannata jannaan doonayaa aljannata ama aljannatu aljannata ay uriidu aljannata jannaan doonayaa wa rabbi nadri nadri rabbigii baan ku dhaartay nadri wa aabbihii yacnii aabbahay nadri ee rabbigiis baan ku dhaartaye jannaan rabaa ama aljannatu matluubii jannadu waa waxaan rabo marka la rafciyo mubtade laga dhigo matluubii loo qadaro ama jumlada dambe lagaa khabro aljannatu ay aljannatu matluubii janno ayaa markaa u an rabaa wa rabbi nadri nadri rabbigii baan ku dhaartay innii ajidu riixaha anigu waxaan helayaa urta jannada min duuni uxud buurta uxud sokadeedaan ka helayaa waan jannadii ka urinaya meel uxudba ka sokaysa baan jannadii ka urinaya qaala sacdun sacad waxau yidhi fama istatactu yaa rasuula allah ma kari karin rasuulkii ilaahayow maa sanaca ka uu sameeyey ma awoodi karin qaala anasun anas wuxuu yidhi fawajadnaa bihi bidcan waamaaniina darbatan bisayfi aw tacnatan birumxin aw ramyatan bisahmin fawajadnaa bihi waxaannu ka hellay bihi ay bianas ibni nadr anasoo ina nadri ah waxaannu ka hellay yacni waa la dilay ninkii saxaabigahay anas anas ibnu nadri waa la dilay waxaannu ka hellay buu yidhi bidcan wa amaaniina dhowr iyo siddeetan baannu ka hellay darbatan bisayfi u qaybsan yacnii dhufasho lagu dhuftay seef aw dacnatan birumxin ama waxa weeye gelin la geliyey oo lagu wareemay waran aw ramyatan bisahmin ama markaa ganis lagu ganay leeb lagu ganay yacni dhowr iyo siddeetan nabar oo u qaybsan seef ku dhacday waran la gashay yacnii leeb lagu soo ganay oo ku dhacay intaasaa markaysa waxaa laga helay waa dhowr iyo siddeetan markaysaa nabaro intaa u qaybsan wa wajadnaahu waxaannu hellay qad qutila xaal la dilay xaqiiqe oo xaal la dilaannu hellay wa bihi lmushrikuun mushrikiintuna ay markaa waxa weeye googooyeen jidhkiisii yacni bakhti wareemeen xubnihiisa qaarkood ay jareen gacmihiisa iyo addimadiisa ay jareen ciilkay u qabaan daraaddii famaa carafahu axadun ilaa ukhtuhu bibanaanih famaa carafahu axadun cidnaba ma garan ilaa ukhtuhu walaashii mooyaane cid kale may garan waxaa iyaduna ku garatay bibanaanihi farihiisa ama farihiisa caaradeeda ayay ku garatay ama farihiisa caaradooda ayay ku garatay banaanka waxa weeye waa faraha laga tilmaamaya marna waxaa la yidhaahdaa waa atraafu alasaabic waa faraha caaradeeda waxay ku garatay bibanaanihi farihiisay ku garatay yacni wejigii waxa weeye nabarrada ku dhacay dhacayo siduu u beddelan yahay wejigiisa lama garanayo shakhsi uu yahay wejigiisa lama garanayo laakiin walaashii baa waxay ku garatay farihiisa markaasay tidhi waxa weeye waa anas bnu nadir dadkii kale waaba garanba waayen qaala anasun anas wuxuu yidhi kunnaa nura waxaannu ahaan jiray qaar maleeya aw nadunnu ama maleeya anna haadihi alaayata in aayaddani nasalat fiihi isaga ku soo degtay wa fii ashbaahih iyo isaga kuwa shabbahee la midka ay ku soo degtay yacni marka ayaannu u malaynaynay nura iyo nadunnu waa isku macne waxay noqonaysaa waxa weeye markaa inay macnuhu isku mid yihiin laakiin lafdigii buu ka shakiyey yani ka uu yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah aayaddan suurat alaxzaab ee allah u yidhi min almu'miniina muminiinta waxaa ka mida ah rijaalun rag raggaasoo sadaquu ka run sheegay maa caahadu llaha calayh waxay allah kula ballameen ka run sheegay fa minhum man qadaa naxbah waxaa ka mida ah markaa raggaa mid nadarkiisii gutay baa ka mid ah oo wuxuu markaa ballan qaaday ee ku nadray yacni markaa fuliyey oo gutay baa ka mid ah ilaa aakhirihaa ilaa aayadda akhirkeeda laga gaadhaayo muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waqad sabaqa fii baabi almujaahada waxaanu ku soo hormaray baabkii baabulmujaahada ayuu ku soo hormaray oo xadiiska aynu ku soo aragnay xadiiskan waxyaalaha laga qaadanaayo waxaa ka mid a anas ibnu nadri sida uu u dhiiranaa waa laga qaadanayaa sida uu jihaadka ugu dadaalayay waa laga qaadanayaa warkii uu ballan qaaday ee nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ka dhabeeyeyna waa laga qaadanaya ila wuxuu hi lain illaahu ashhadanii qitaala almushrikiina la yarayanna allaahu ma asnac marka weliba dhaar baa ku jirta halka hadalkan oo laamkaasi waa muwatia lilqasam ay wallaahi lain illaahu ashhadanii qitaala almushrikiina layarayanna allaahu ma asnac waana fuliyey oo arrinkii waa ka dhabeeyey wuxuu ka mid yahay dadka marka aayaddaa lagu sheegaayo cumuumkaasu ku jiraa laakiin isaga kuma gaar aha yacni waxay noqonaysaa inuu soo gudagelaayo dadkii ku soo degtay ee cumuumkaa ka midka ahaa ee ka run sheegay waxay ballanqaadeen inuu anas ibnu nadri ka mid yahay waxaa kaloo xadiiska ku sugan inuu waxa weeye ka cudur daartay waxa markaa muslimiinta badankooda ay sameeyeen oo markii waxa weeye xoogaa markaysa markaa muslimiinta qaarkood ay yaaceen taasuu markaysaga ka cudur daaranaya odhanaya ilaahu ha i qabanin yacni midaan ka raalli ahaa maahee ha i qaban wuxuu kaloo ka beri noqday waxay gaaladu sameeyeen oo maalintaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dee gaaladu waa dhaawaceen dilkiisana aad bay isugu dayeen kofiyaddii birta ahayd yacni waxay gashay marka waxa weye madaxiisa ayay gashay halkaa wejigiisa ama sujuudda ayay markaa ka gashay ama timaha iyo markaysa markaa waxaan yani halkaa timoolayda ugu soo baallaysa adugu agaarkaasay ka gashay markaa koofiyaddii yacni dirqaa laga soo saaray siday markaa u gashay daraaddiid ya ilaa saxaabada qaarkood markaysa markaa ilkaha ku qabteenoo dee kusoo dhufteen ilkaha ay kusoo dhufteen oo qaar iligiiba ka dhacay waxa markaa dhooshiisii baa nebiga la riday calayhi salaatu wasalaam waana la dakhray dilkiisana waa isku dayana ilaahay baa ka badbaadiyey markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka cararaan oo jamac yari ku soo hadho taasu wuxuu tilmaamayaa inuu ka cudur daaranay weliba dee war waa kii faafay ee shaytaankii intuu qayliyey uu yidhi waxa weeye maxamed waa la dilay cod la maqlayo dheer baa shaytaankii ku dhawaaqay markaasuu maxamed la dil muslimiin badan baa run mooday markaasaa niyad jab ku dhacay qaarkood iskaba fadhiisteenba anas ibnu nadri wuxuu soo maray shamac meel iska fadhiya war maxaa dhacay ma maqashay nebigii waa la dilay calayhi salaatu wasalaam run bay moodayaan iyagu yaa markaasi oo haddii la dilay maxaa idin fadhiisiiyey meesha lagu dilay maa idinkuna ku dhimataan waa markuu odhanaayo allahuma innii actadir ilayka mima sanaca haaulaa markaas saa odhanaya weeye kadib sacd ibnu mucaad buu la kulmaya sacd ibnu mucaad markuu la kulmay ayaa sacd ibnu mucaad ayuu markaa ku odhanaya jannadii waxaan ka urinayaa uxud sokadeeda urintan uu jannada urinayo maxaa looga jeedaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa xaqiiqatan jannada urteediiba in waxaweeye markaa ilaahay u keenay oo jannadii ay uuraysay xaqiiqatan waxay kaloo aqbali kartaa in laga tilmaamayo sida waxaweeye yacni jannada uu ugu tegan yahay ee uu rajaynaya inuu galo ee ugu rajo badan yahay ee sababtii jannada lagu gelayay ay ka xigto gaaladunu inay laayaan gaaladanna uxud sokodeeda markaa dee ay joogaan oo yani marka halkan ay joogaan dee in jannadii marka ay ka dhigantay ka annahu inuu urinayo yani uba dhowda markaasuu seeftiisii waxa ula kacay xagga gaalada waa la dhex galay iyaguna marka waa dileen markaasay dabeedna waxa weeye markaa waxaas oo nabarra ay ku dhufteen ilaa la garan waayeba shakhsigu yahay waxay ku tusinaysaa sida markaa maalinta uu u dagaalamay inay darnayd bay ku tusinaysaa markii dambena markay dileen dabadeed waxay ku sameeyeen jidhkiisa inay googooyaan oo ay markaa bakhti wareemaan saasay ku sameeyeen inay googooyaan jidhkiisa ayay markii dambena guda galeen xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam ra'aytu leylata rajulayna atayaani fasacidaa biya shajara wuxuuhi ra'aytu leylata xalay waxaan arkay rajulayni laba nin labadaa ninoo atayaani i yimi alleyla waxaa loo isticmaala habeenka lagu jiro laakiin habeenka lasoo dhaafay laftiisa inta gelinka hore la joogo waay dhici jirtay inay carabtu odhan jireen alleyla iska odhan jireen labadaa ninoo atayaani i yimi oo fa sacidaa biya shajara waxay ila koreen oo i korsiiyeen geedka i korsiiyeen geedka ayay i korsiiyeen fa adkhalaanii waxay geliyeen daaran guri bay geliyeen hiya axsanu wa afdal yacnii wanaag badan oo fadli badan lam ara qadtu axsana minha ma arag weligay daartaa mid ka wanaagsan ma arag gurigaa mid ka wanaagsan weligay ma arag qaala waxay yidhaahdeen labadii nin amaa haadihi daar yacni waa suurad laba nin bay ugu yimaadeen suurad laba nin ayay ugu yimaadeen waxay noqonayaan laba malakun in looga jeedo rajulayni waxaa loo jeedaa ee suurata rajulayn muuqaal laba nin inay ahaayeen qaalaa waxay yidhaahdeen amaa haadihi daaru daartan miyaa fa daaru shuhadaa'i waa daartii shuhadada weeye oo dadka soo shahiidnimo qaataa daartan gala gurigan gala rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa huwa bacdun min xadiisin tawiilin fiihi anwaacu alcilm waa markaa qayb ka mida xadiis dheer xadiiskaa dheeroo fiihi anwaacu alcilm uu ku sugan yahay noocyadii cilmigu ay ku sugan yihiin noocyo cilmi oo kala duwani ay ku sugan yihiin sayaati fii baabi taxriimi alkadib wuxuu inoogu iman doonaa baabka ku saabsan beentu inay xaaraan tahay in shaa allahu tacaala baabkaasuu inoogu iman doonaa xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa shuhadadu daartay galaan oo yacni markaa daarta jannadaee la gelinayo inay aad iyo aad u wanaag badan tahay una fadli badan tahay yacni nebiguna uu tilmaamay sala allahu alayh wasalam mid la mida inaanu arag mid la mida inaanu weligii arag markaasaa lagu yidhi ama haadihi addaaru fa shuhadaa marka fadliga waxaweye shahaadadu leedaha laga qaadanayaa dadka shahiidiinta ah shahiidnimo qaata fadligay helayaan iyo ajarkay helayaanna waa ku tusinaya marka xadiidku waa ku tusinaya riyada marka waxa nebigu uu ku riyooday calayhi salaatu wasalaam lama mid aha riyada dadka kale waata marka waxa weye ru'ya alambiyaai waxyun waa tii cabdulahi bnu cabbaas uu odhanayey riyada nebiyadu waa waxyi oo shayga ay nebiyadu ku riyoodaan ama nebi ku riyoodaa waa shay waxyi ah weeye anwaacdii waxyiga ayay ka mid tahay laakiin riyada dadka kale lama mid aha oo mid waxa weyaan xagga shaytaanka ka ahaatay iyo mid xagga nafta ka ahaatay iyo mid xagga yacni marka xagga allaha ka ahaatay mid walba riyada qofka muslimkii waa yeelataa oo waa noqotaa laakiin riyada nebiyadu dhammaan waa min allah waana waxyi waxay ka dhigan tahay markaysagaa in loo waxyooday ayay ka dhigan tahay marka waxyiga kale kusoo degaaya iyo riyada nebiyadu isku mid weeye saas aawadeed baa nebi ibraahim markuu ku riyooday inankiisi isagoo gowracaya waxaa waajib ku noqotay inuu isku dayo gowraca xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia alaahu canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey anas anna umma rubayici bint albara wa hiya ummu xaarisata ibni suraaqa bint albaraa ayaa inoo qoran waana ummu xaarisa ibni suraaqa marka culammadu bukhaari siduu u soo wariyey ama u sheegay waa ku wahmi xukmiyeen oo waxay yidhahdeen wahmi baa ku jira ummu rubayic maahae waa rubayic oo ummuda ayaa ziyaada ina bara'na may ahaynee waxay ahayd cammat albaraa baraa anas ibnu maalik bay walaalahaayeen baraa ibnu maalik iyo anas ibnu maalik ibnu nadri marka waxay ahayd rubayic binti nadri bay ahayd marka cammat albaraa waxay noqonaysaa inay eeddo u tahay ummu xaarisa xaarisaynay hooye u ahayd ibnu suraaqana waxay u taallaa xaarisay u taallaa xaarisadii ina suraaqa ahaa hooyadii weeyi magaceedana la odhan jiray rubayic oo ina nadri ah cammat albaraa baraa iyo anasba waxay u ahayd eedday u ahayd wa anas ibni malik ibni nadri iyo bara ibni malik ibni nadri iyaduna waxa weye waa rubayc binta nadri marka kutubaha qaarkood baa sida saxdaa u sheegay oo marka waxa weeye sida saxdaa ay ugu timi marka waxaana laga yaabaa wahmigaasi inuu ka yimi markii hore camata albara dabeedna halkii cammato ahayd yacni markaa binto ay ku dhacday calaa kulli xaal ummadu waa ziyaado saxdu waxay tahay rubayc in la odhan jiray wa cammat albaraa waana xaariso ina suraaqa ah hooyadii weeye macnuu saasuu dhacaya atat inabiya sala allahu alayh wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow alaa tuxaddisunii maad ii warrantid can xaarisata inankii xaarise maad iiga warrantid xaarise maad iga maad iiga warrantid wa kaana qutila yowma badrin xaarisana wuxuu ahaa mid la dilay maalintii beder fa in kaana fi ljannati hadduu jannada ku sugan yahay sabartu waa sabrayaa wa in kaana hayra daalika haddii sidaasi aan ahayn uu yahayna ijtahadtu waa dadaalayaa calayhi fi lbukaa oohintaan u ooyaayo yacni korkiisa u ooyaayo yacni marka calaa faqdih waayitaanka aan waayey ama yacni marka waxa weeye aan u ooyayo ayaan ku dadaalayaa badinaya laakiin hadduu janno ku sugan yahay waa sabrayaa yani waxaan u wayaa ma jire waa yani farxayaa waa sabrayaa fa qaala wuxu uhi yaa umma xaarisa umma xaarisaay innahaa jinaanun fi ljanna innahaa iyadu yacni jannadu jinaanun waa jannooyin weeyi hal janno keliya maahae waa jannooyin jinaankaasoo filjannati jannada ku sugan marka waxa bannaan innahaa damiirka in loo celiyo in la yidhaahdo waxa weeye dee jinaanku u noqonayaa oo waxay ka dhigan tahay hiya alcarabu taquulu maa tashaa sida loo yidhaahdo kale weeye oo waxa weye waxaa fasiraaya isimka ka dambeeya khabarkaabaa markaysaga fasiraya waxaa laga tilmaamayaa jannadu waa jannooyin yacni waa darajaad filjannati jannada ku sugan waa jannooyin janno ku sugan yacni waxay noqonaysaa bimacnaa jinaanka in laga tilmaamayo macna darajaad waa darajaad janno oo jannada gudaheeda ah marka hal janno keliya uma sugnayna jannooyin baa u sugnaaday wa ina bnaki asaaba alfirdowsa alaclaa wa ina bnaki inankaagu asaaba wuxuu haleelay alfirdowsa alaclaa yacni markaa jannadii firdowsee korraynta badnayd buu haleelay yacni jannadu waa jannooyin yacni waa darajaad janno oo markaa fara badan oo jannada ku sugan inankaaguna wuxuu haleelay ou asiibay alfirdows alaclaa jannadii firdowsee korraynta badnayd ayuu haleelay oo taasuu markaysaga galay rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey innaha weji kale waa ku banneeyeen culammadu oo weyn la yidhahdo damiirulqisa laga tilmaamaya innaha ina alqisata qisadu ka damiiru shanigaabaa marka yani la ta'niisiyo damiirulqisa la yidhahdaa damiirulqisa ayaa la yidhahdaa marka innaha qisadu hee jinaanun jannooyin yani ay kasiiratun fara badan oo darajaad ah ayaa filjannati jannada gudaheeda ku sugan jumladaasaa markaa lagaa khabraya wa ina bnaki asaaba alfirdows alaclaa xadiiskan waxaa laga qaadanayaa jannada yacni firdowsa in la geliyey inankaa waxa weeye markaa jihaadkii lagu dilay yacni ghaswatu badrin wa ina bnaki asaaba alfirdows alaclaa marka waxay sheegaysaa fadliga shahaadada khaasatan bader raggii lagu dilay ayay tilmaamaysaa fadligooda waxay kaloo tilmaamaysaa waxa weeye jannadii inuu ku sugan yahay haddii la sheego waxay ahaayeen qaar markaa ku sabrayo oo markaysaa markaa waxaan yani marka marnaba aan markaa murugadii wixiiba ay ka tegayaan marka la yidhaha ku jira saasayna u weydiinaysa haddii waxa weeye markaa aanu janno ku sugnayna yacni waa ooyayaa waa ooyayaa laakiin haddii kale marka waxa ma ooyayo oohintana waxa weeye haddii markaa dee baroori ay la socotay mamnuuc tahay laakiin haddaan baroori la socon yacni markaa dhibi kuma sugna dhibi kuma sugna marka taana saas yadaa weeye calaa kulli xaal xadiisku uu tilmaamayaa fadliga jihaadka waa sheegayaa xadiidka kii dabcadaha qaarkoodna waa kii wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jii'a biabii ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam qad muhila bih jaabir bni cabdilaah waxa uu yidhi jii'a biabii aabbahay baa la keenay buu yidhi yani wuxuu u jeedaa meydkiisii baa la keenay ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga intii ka ahaataa loo keenay qad muhila bihi xaal markaa waxa weeye la googooyey oo bimacnaa waxa weeye isaga oo nafbaxay yacni jidhkiisii la jarjaray oo la jeexjeexay yacni bakhtiwareenka waxaa la yidhahdo fa wudica bayna yadayh waxaa la dhigay jii ay ku cadfan tahay aabbahay waxaa la dhigay bayna yadayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa ayaa la dhigay fadahabtu akshifu can wajhih fadahabtu waxaan doonay dahaba mar baa loo isticmaalaa bimacnaa qasada loo isticmaalaa miman yadhabu yakhluqu ka khalqii ay yaqsidu bay u dhacaysaa macnuhu ya yani markaa waxa weeye halkanna waa saas fadahabtu waxaan doonay akshifu can wajhih inaan wejigiisa faydo fanahaanii qawmun waxa ii diiday yani markaa rag baa ii diiday waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdeen waxa weye inaanu xamilin baa dhici karto xoogaa markaa niyadjab badan iyo yani murugo badani ku dhacdo dabeedna markaa waxay ku yidhahdeen ha ka qaadin marada oo ha faydin faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa zaalat ilmalaa'ikatu tudilluhu biajnixatiha maa zaalad kamay zuulin oo kamay bixina way zaala macno nafyi bay leedahay maaduna waa adaatu nafyin labadii nafyi markay kulmeen macno muhbatu isu rogayaan maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu kamay zuulin kamay bixin way ahayd baa loo jeedaa tudiluhu mid hadhaynaysa ayay ahayd biajnixatiha garbaheeda mid ku hadhaynaysa ayay ahayd xataa rufic riwaayaadka qaarkood sida kuso aroortay iyo xataa rafactumuuh ilaa ad sare u qaadayseen malaa'igtu waa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay shahiidku ayuu sheegayaa marka taasna waxay ka farac tahay fadliga jihaadku leeyahy ile jihaadka iyo fadligiisa ayuu marka kitaabku ka warramayey yacni kitaabuuljihaad mawduucaas ayuu ku saabsanaa wujuubkiisa iyo fadligiisa in laga warramayo marka haddii shahiid loo sheegay walow shakhsi quraba ha ahaadee fadli loo sheegay khaas ah waxay farac ka too ka dhalatay fadliga jihaadku leeyahay ayay ka timi marka wuxuu inoo sheegayaa jaabir ibnu cabdillaah aabbihii inuu shahiidnimo qaatay oo marka waxa la dilay oo gaaladii ay dileen weliba marka ay yani marka jidhkiisana googooyeen yani meelay marka waxa yani marka wareemaan oo gooyaan iyo meelay jeexaan iyo saas markaysaga inay ku sameeyeen marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam fadli buu sheegay oo fadiilu u sheegay fadiiladaasi waxa weeyaan in malaa'igtu hadhaynaysay taasna waxaa laga qaadanayaa fadliga uu lahaa waalidu jaabir bni cabdillaah jaabir ibni cabdillaah ee aabbihii fadli uu lahaa cabdullahi ibnu xaraam alansaari fadiiladiisa laga qaadanaya waayo haddii aanu markaa dee iimaan saadiq ah aanu ku dhiman lahayn iyo waxa weeye shahaado dee malaa'igtu ma hadhayseen marka hadhaynta malaa'igtu hadhaynaysa waxay sheegaysaa fadiilo u sugnaata ay sheegaysa taasna waxaa laga qaadanaya fadaa'isha lagu helo yani jihaadka taasi inay ka mid tahy taasaa laga qaadanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can sahl bni xunayf radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man sa'ala allaha tacala ashahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila ashuhadaa man sa'ala allaha ku kastoo allah weydiista tacaala allah isagaa korreeye ashahaadata shahaado weydiista bisidqin xaaluu markaa runnimo ku dheehan yahay uu ku ruu sheegaayo ballagahu allahu ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa manaazila ashuhadaa yacni derajooyinka iyo guryaha shuhadada iyo derajooyinkoodu allah gaarsiiya wain maata calaa firaashih haba ku dhinto firaashkiisii ilaahay wuxuu gaadhsiinayaa darajaadka shuhadada ayuu gaadhsiinayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa niyadu dhabta ahi fadliga lagu helaayo ayaa laga qaadanaya oo ninka markaa shahaado ilaahay ka baryaya kana ruu sheegaya niya saadiqa ayuu hayaa ou shahaadadii doonayo niyaysan yahay markaynay u suuro gelin ilaahay fadiiladii waa siiyey wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo ayaa u sugnaaday marka niyada wanaagsan ee saadiqada ah ee fadiilada ay leedahay baa laga qaadanaya ilaa kii shahaadada doonayee shahaadadii aan la haleeshiin oo isagu marka waxaweye gaaladii aynay dilin oo aynay u suurogelin gelin ilaahay uu gaadhsiiyey fadligii shahiidka inuu siiyo iyo sawaabkii shahiidka inuu siiyo iyo darajaadkii shuhadada inuu gaadhsiiyo taasna waxay ku tusinaysaa barakada ay leedahay anniya saadiqa niyada saadiqa ahi barakada ay leedahay waana cumuumka xadiiska ay soo gudagelaysaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo ayaa u sugnaaday hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba taasaa usugnaatay baabkanoo keliyana ma abwaabta kalena waa caynkaas waxauu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkii xoolaha lahaa ee maalka badan ilaahay siiyey deeqsigana ahaa ee khayrka ku bixinayay ilaahay dartiina ugu bixinaayay iyo kii tamaniyayey xaaladdaasoo kale inuu ilaahay xoolahaasoo kale siiyo siduu sidaasoo kale khayrka ugu sakhiro oo khayrka ugu bixiyo inay xagga fadliga ka siman yihiin ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kii sharka isaguna la imanayay saa le'e shar ugu isticmaalayey iyo kii tamaniyayeyna iyaguna markaa dembiga inay ka siman yihiin marka kulli waxay soo gelayaan wa innamaa likulli imri'in maa nawaa noocaasay soo gelayaan taasna waxay ku tusinaysaa qofka niyadiisu inay camalkiisa ka khayr badan karto ayay markaa tilmaamaysa oo niyadiisa ay khayr badan karto sida loo yidhi lmumini khayru min camalih qofka muuminkaa niyadiisu waa ka wanaagsan tahay camalkiisa xadiisnimo waa loo soo wariyey lakiin xadiisnimadu ma sugna lakin waa xikmatu min alxikam waa xikmo xikmooyinka ka mida ah, weeye laakiin xadiis nebi oo sugan ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna khaalid ibnu waliid waxaynu garanaynaa isagoo dee ghazawaad fara badan galay nabarro badan lagu dhuftay warmo badan iyo seefa ay ku dhaceen haddana maca daalik markaysa waxaan yani wuxuu u dhintay firaashkiisiibuu ku dhintay firaashkiisii ayuu ku dhintay maa kii lahaa falaa naamat acyunu ljubanaa kuwa fulayada a indhahoodu yani markaa waqayna seexan ya yani qofku markaa yani meeshii ilaahay u qoro unbuu ku dhimanaya kolleyba isagoo dhimanaya ayuu meeshii loo qoray buu ku dhimanaya laakiin hadduu markaa shahaadada inuu doonayay ay ka dhab ahayd waa markaa la gaadhsiinayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasi radi allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam man talaba ashahaadata saadiqan waa xadiis kaleoo kii la macno ah man dalaba ashahaadata ku kastoo shahaado raadiyo doona saadiqan xaalu ku run sheegaayo ay dhab ka tahay uctiyahaa fadligii iyo sawaabkii shuhaadada la siiyaa ay sawaab ashahaada ayaa loo jeeda ayaa la siiyaa walow lam tusibhu yaynay haleelinbe oo aan marka waxa weyaan cadowgii gaalada aynay dilinbe waxa weeye fadliga shuhadada waa la siinaya iyo sawaabkii shuhadada iyo ajarka shuhadada la siiyo kale ayaa la siinaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna caynkaasuu tilmaamaya dalabka uu dalbayana yani markaa xagga niyada iyo qowlkaba waa ka noqonaya inuu ilaahayna weydiisto yani markaa sideedana markaa u dalbaayo u doonayo oo marka waxa jihaadadii gelayo yani jihaadkii oo markaysa waxaan yani xaadir oo yani markaa jooga intuu ka maqnaado inuu markaysaa duca keliya inu iskaga kaaftoomayo muraadku maaha ya yani marka amaakintii shahaadada laga helaayey oo jihaadadii ah waa ka qaybgelayaa ilaahayna waa weydiisanaya yani marka waxa weeye arrinkaasina runka yahay ilaahay sawaabka shahaadada ayuu siinayaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allahu aleyh wasalam maa yajidu shahiidu min nasi alqatl ila kama yajidu axadukum min nasi alqarsa rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaau wasalaam maa yajidu shahiidu ma helaayo ma dareemayo shahiidku min masi alqatli dilka marka waxa weeye taabashadiisa bimacnaa xanuunkiisa ka heli maayo ilaa kamaa yajidu axadukum midkiin wuxuu haleelaya mooyaane min masi alqarsa uu ka haleelaayo quraanjo qaniinyadeeda uu ka haleelaayo yani qarsadu waxa weye waa quraanjada iyo waxa la midka xasharaadka yaryar ah waxaa yaryar ah ayaa laga tilmaamaya marka qaniinyada quraanjada iyo waxa la midka ah ee iska liidata mooyaane yani markaa xanuunka dilku leeyahay shahiidku wax kale ka heli maayo rawahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu yihi waa xadiis xasan ah oo saxiixa buu yidhi sheekh albaanina waa saxiixiyey raxmat ullahi cala aljamiic xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ruuxa shahiidkaa ah in laga khafiifinaayo xanuunkii dilka oo walow marka waxa weeyaan haba yacni markaa lagu sameeyo si kastaba ha loo dilo si dhibaato badan iyo si kaleba xanuunkii marka waxa weeye yani waa laga fudaydinayaa oo xanuun marka badan ma dareemaayo quraanjo qaniyadeed ugama duwana quraanjo qaniyadeed ugama duwana yani waxa weeye shahaadadii yani ayuu marka raadinaya waa shahiid dhaba ayaa laga hadlayaa marka kaasi waxa weeye marka xanuun badan iyo dhibaato badan dilku kuma leh yani quraanjo qaniyadeed kama duwana siduu u dareemaya taasna waxay ka mid tahay fadliga uu leeyahay yani marka jihaadku ayay markaa ka mid tahay oo shahiidku maadaama aanu markaysaa markaa sidii loo dilaayey dilkii aanu dhibaato badanba ka dareemayn quraanjo qaniyadeeda aynay uga duwanaynba waxay markaa ku tusinaysaa fadliga ay leedahay shahaadadu oo iyadoo sawaab weyn iyo darajaad koreeye lagu helaayo haddana maca daalik xanuun badan iyo dhibaato badan markaysaa inaynay lahaynba yacni marka ayaa laga qaadanaya xadiisku marka uu tilmaamaya taasuu tilmaamaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo afartan wa can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal allahu aleyh wasalama fii bacdi ayaamihi alatii laqiya fiiha alcaduw cabdullaahi bni abi awfa waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaarkood bimacnaa ghasawaadkiisii qaarkood allatii taasoo laqiya fiiha alcaduwa uu la kulmay cadowgii gaalaad intadara waa sugay nebigu calayhi asalaatu wassalaam xata maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay iilanaysay oo samada bartankeeda ay ka iilanaysay oo xaggay u dhacayso ay markaa eh, u iilanaysay ayuu sugay yani wakhtigii zawaalku markaa baxnaaninaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu xambaarayaa dagaalkii inaanu bilaabmin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray eh, inuu markaa weeraro cadowga yacni subaxnimada hore iyo salaada hore inuu weeraro haddii taasi aynay u suuro gelin wuxuu sugi jiray wakhtiga duhurku inuu soo gelayo oo zawaalkii u dhaco qoraxdii samada bartankeedii ay ka yara iilato oo xaggay u dhacayso ay u yaro janjeersato wakhtigaasu ay soo dhacdo dabaysha marka la yaha riixu saba ya dabayshii marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa laygu hiiliyey nusirtu bisaba wa hulikat caadun bidabuur yacni marka dabayshaas ilaa ay ka soo dhacayso dabayshaasna waxay soo dhacdaa wakhtiga duhurku markuu soo galo wakhtu zawaal ayay soo dhacdaa marka wakhtigaasuu sugayey intadara waa sugay xataa maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay ilatay oo samada bartankeeda ay ka ilatay bimacnaa wakhtigii duhur soo galay uma qaama intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa istaagay oo fa waxau yidhi ayuhannaasu dadow laa tatamannaw liqaa'a alcaduw ha jeclaysaninu ha tamaniyina cadowga la kulankiisa aad la kulmaysaan ha tamaniyinu ha jeclaysanina wasalu allaha alcaafiya wasalu allaha weydiista alcaafiyata yani nabadgelyada weydiista uu ilahay idinka badbaadiyo aafaadka iyo dhibaatooyinka o dhan inuu ilahay idinka badbaadiyo yani waxaa loo jeedaa dhibaatooyinka adduunya iyo kuwa aakhiraba alcaafiya waa waasic waxaa soo gelaya xanuunadii waxaa soo gelaya cadawiyadii waxaa soo gelaya marka waxa dhibaatooyinka kale waxaa soo gelaya yani wax kasta oo marka waxa dhib ah ama xanuunna ha noqdaan ama marka waxaweye cadowya ha noqdaan ama waxaweeye masaa'ib kale ha noqdaan ama cadaabka aakhire ha noqdaan ama cadaabka adduunya ha noqdaan carcaraafka adduunyaha noqdaan dhammaan wax kastoo dhibaata inuu ilaahay idinka badbaadiyo fi dunya walaakhira ilahay ka barya faida laqiitumuuhum haddaad la kulantaan cadowga gaalaad fasbiruu sabra oo adkaysta waaclamuu waxaa ogaataan ana aljannata taxta dilaali siyuuf in jannadu ku sugan tahay ay ana dukhuula aljannati jannada gelitaankeedu inuu ku sugan yahay taxta dilaali siyuuf seefaha cadowga hoostooda inay ku sugan tahay bimacna yani waxa weeye gaaladu yani waxa weye dagaalkaa la dagaalamaysaan oo la diriraysaan oo idin dhaawacayaan oo idin dilayaan oo aad dilaysaan waxaa ku gelaysaan jannaa ku gelaysaan looma jeedo cayntii jannada ku sugan oo seefta ku hoos jirta ee waxaa laga tilmaamayaa dukhuulkeedii bay sababaysaa ay sabab u tahay uma qaal intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi allaahumma ilaahayow munzila alkitaab jinsiga kitaabkii soo dejiyo wuxuu ku rumoobayaa kutubtii ilaahay soo dejiyo o dhan ee nebiyada ilaahay ku soo rogay jinsiga kitaabkii soo dejiyow wa mujriya asaxaab daruuraha kii socodsiiyow wa haazima alaxzaab yacnii gurubbada iyo markaysa markaa jamacyada gaalada isa soo gaashaan buuraystay kii jebinaayo ihzimhum jebi ilaahay ilaahayow jebi qaar jabo ka yeel wansurnaa calayhim ilaahu nooga hiili oo annaga noo hiili ya oo nasriga naga sii nasriga inaynu ka guulaysanno ilaahuna sii muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa saxaabada waaniyey wuxuu ku waaniyey idinku ha tamaniyan marka hore cadowga inaad la kulantaan waayo waa imtixaan qofku aanu garanayn inuu ku baasi doono iyo inuu ku dhici doono ilaahay caafiye weydiis waxaana ka mid a caafiyada weydiisanaysaan inuu ilaahay idinka badbaadiyo sharka cadowga iyo sharka gaalada waa jus macnihii ka mida waayo sababtii marka waxa weyan uu sheegaayey arrinkii marka waxa weyan markaa sababteeda uu keenay weeye marka xanuunnadu naga badbaadiya muraadku maaha ee caafiyadu waa ka guda ballaarhanta wax kastoo dhibaato ah fi dunya walaakhira inuu ilaahay ka badbaadiyo ayuu wuxuu markaa nebigu leeyahay ilaahay weydiis laa tatamannaw liqa'a alcaduw cadowga gaalaad inaad la kulantaan ha jeclaysanino ha tamaniina ilahayna caafiye weydiis caafiyada ka barya saas aawoodee alcafwa walcaafiya baad loo balsadaa yacni ducada markaa allahuma innii as'aluka alcafwa walcaafiya ducadaasi waxa weyaan aad iyo aad bay muhim u tahay midna waa cafintii ilaahay dembigaaga dhaafo uu ku cafiyo midna waa caafiyadii u dhibaato oo dhan iyo aafo oo dhan uu ilaahay kaa badbaadiyo fi dunya walaakhira haddaba haddaad la kulantaan oo ay dhacdo inaad la kulantaan waa la kulmaysaane sabra faida laqiitumuuhum fasbiruu yani laakiin marka hore ha tamaniyinu ha jeclaysanina laakiin markaad la kulantaan sabra waa adkaysta oo dee geesinimaduba waa wakhti yar in la sabro wax kastoo wanaagsan waxaa lagu helaa in yar sabirka la sabrayo inama ashajaacatu waalcifatu waalkaramu sabru saaca hadday deeqsinimo tahay hadday geesinimo tahay hadday cifo tahay dhowrsooni muxaramaadka laga dhowrsoonaado layska ilaaliyo kullu daalika waa sabru saaca qadarkaa yar ee fitnadu joogto in la yaro adkaysto ya hadday tahay goobtii in lagu sugnaado hadday tahay deeqdii in markaa la quudho wakhtiga aad isleedahay wax bixi naftii waa kula doodaysa waxa ku le war hayso war xaggaad u bixinaysaa oo maxaad markaa carruurtii siinaysaa oo maxaa caynkana yani waxbuu qofkii ku soo aroorinaya shaytaan kusoo tuuraya marka inuu wakhtigaa yaro adkaysto oo iska gooyo wixii ya bay ku dhacaysa marka waxa weeye marka waxyaalaha muxaramaadka naftu jeceshahay ay doonayso naftu qofka inay ku xambaarto hadday zine tahay iyo hadday yani marka khiyaamo xoola la khiyaamaynayo tahay hadday sariqe iyo tuugo tahay yacni wax kastoo xaaraan ah oo nafti marka ay ku tirtirsinayso inuu sameeyo inuu iska ilaaliyo wakhtigaa inuu iska yara xejiyo waxay ku imanaysaa sabru saaca saacadiina sabr faida laqiitumuuhum fasbiruu sabirkana fadligiisu waa weyn yahay inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo wafeeyaa loo dhammaystiraa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan ya camallada qaarkood sawaabkiisa iyo ajarkiisa waxaa laynoogu sheegaa intaasoo goor baa la lamalaabaya toban goor baa ugu yar qaarkoodna toddoba boqoloo goor baa la lamalaabaya laakiin sabirka xad mucayanaba laynooma sheegin ilaahay inbaa og intuu markaysa markaa waxba u labalaabayo inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bihayri xisaab yani aad buu u fara badan yihin ilahay waxaan u tirsanayn ma jiro shay waliba ilahay waa u tirsan yihiin cilmigiisuna wax walba waa kooban laakiin qur'aanku dee waxa uu ku yimi lisaankii carbeed iyo luqadii carbeed buu ku yimi luqatulcarabna maxaa loo yaqaanay waxaa loo yaqaanay shaygu hadduu aad u fara badan yahay ilahay waxaas waa bilaa xisaab xisaab ma marka usluubkii carab ahaa ayuu qur'aanku ku yimi wakadalika xadiiska nebiguna caynkaa wey saa weeye asaaliibtii luqada carbeed buu ku yimi wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ogaataan jannada in laga helaayo seefaha hoostooda in laga helayo yacni dagaalka iyo dirirta aad gaalada la diriraysaan oo la dagaalamaysaan yacni taasaa laga helayaa jannada sababtii lagu gelayay halkaasay ku sugantay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa duceeyey asmaada ilaahay buu allah ugu tawasula walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyada wanaagga badanaa magacyada allah ku barya waxaa laga qaadanaya munzil alkitaab wa mujriya asaxaab wa haazima alaxzaab in asmaa ilaahay ay yihiin way allah baa loogu yeedhaya oo lagu baryayaa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha waa asmaa ilaahay allaahumma yaa allaahu bay la macno tahay ilaahay xaqa ahaayow allaahow munzila alkitaab jinsiga kitaabkii soo dejiyow mujriya saxaab daruuraha kii socodsiiyow haazima alaxzaab waxay ku tusinaysaa asmaa mutacadida in layska daba keeni karo iyadoo ilaahay lala hadlaayo inta aan ducada la gaadhin oo afar isim oo asmaada ilaahay ka mid a baa la israaciyey ya mid waliba markaysaga uu munaado yahay allah loo yeedhaayo kadib buu ducada sheega waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni nooca marka asmaada ilaahay ee lagu baryaayo iyo waxa la weydiisanayaa waa in munaasaba ka dhaxaysa oo munzila alkitaab wa mujri asaxaab wa haazim alaxzaab yacni nebigii uu ku soo dejiyey kitaabka iyo ciddii raacaysay inuu ilaahay u nusreeyo yacni marka waxaa ka dhexaysa marka waxawan yani marka xidhiidh baa ka dhexeeya xidhiidh ayaa ka dhexeeya saas aawadeed nowcan maa taasna waa laga qaadanaya asmaada ilahay in lagu tawasulo allah lagu baryo waa laga qaadanaya waxayna ka qayb qaadanaysaa ijaabada ducada laga ajiibayo ruuxa maadaama ilaahay uu yidhi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha yacni marka sheegay asmaada ilaahay marka allah la baryaayo yani in asmaada ilaahay uu ku ladhig jiray yani nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku ladhi jiray nebiyadii hore waa ku ladhi jireen ilaahay ducooyinku ina baraayo asmaada ilaahay yani in lagu laro waa inoo sheegay sideedana waa inoo amray inaynu asmaada ilaahay allah ku barino ihzimhum jebi wansurnaa calayhim ma odhan ilaahu gaalada xabadha ka reebin ya ducadii nebi nuux kuma ducayn rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara hadda maarta yani wuxuu markaa ilaahay uga baryey inuu ilaahay jibiyo ilaahu midhah ka reebina marka wada dabar jar kulligood ma odhan abada nebi maxamed weligii ilahay kama baryo intaas oo kuma ducayn ya nebi nuuxna wakhtiga uu ducadaa ku ducaynayo oo maruu ilaahay u sheegay xataa inaanay marka cid islaama dhali doonin saas aawoodee muxuu ka daba keenay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ila faajiran kafaara haddama aragta taana ilaahay baa u sheegay innahu lan yumina min qawmika ilaa man qad aaman lan yu'mina min qawmika ila man qad aaman cid hore kuu rumaysay mooye cid dambe kuma rumayn doontaa nebi nuux ilaahay ku yidhi ya markaas waa kaa tilmaamaya walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara yacni gaal mid markaa gaalnimadaasu ku sugnaanayo marka aan marnaba islaamayn mooyaane mid kale dhali maayaan laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii taa'if lagu dhibaateeyey markii waxa weeye malaggii buuruhu uu ku yidhi buuraha ma soo qaadaayo ilaahay baa u soo diray markaasuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo maqmuum nebigu yahay uu murugaysan yahay ya dhiiggiina ka da'aayo yacni isagoo markaa waxa weeye markaa nabarraqaba oo yacni markaa dhaawacan yacni markaa laga soo eriyey oo lagu salliday dadkii wax magaratadii carruurtii lagu sallidayy kuwii waalla oo ay shiideen oo dabeedna ay dakhreen oy kaga dhiijiyeen ya yacni xaaladdaa isagoo abuu ka soo baxa markaasaa ilaahay malaggii buuraha u soo diray markaasuu buuraha ma soo qaadaasaa magu masaxaa markaasuu maya waxaan rajaynaya inuu ilaahay dhabaradooda ka soo saaro cid ilaahay keligii caabudaan u sharig cid islaam ah inuu ilaahay ka dhaliyo ayaa rajaynaya saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka gaalada marka la habaaraayo waa in lagu habaaraa yacni waxa weeye markaa inuu ilaahay yacni markaa shawkadooda jebiyo oo marka waxa weeye nasriga markaa muslimiinta uu siiyo inay gaaradu jabaanna waa dantooda iyaga laftooda dan baa ugu jirta ya haddayna jabin dee way kibrayaan oo duqyaanka xadgudubka ayay ku sugnaanayaan oo ma fekerayaan oo inay soo islaamaan waa arrin baciid ah laakiin haddii ay jabaan oo laga eh, ilroonaado oo laga gacan sarreeyo waxaa laga yaabaa qaarkood markaysa markaa inay dib isu xisaabiyaan oo markaysa ay sooba islaamaan ya markaa dabeedna arrinkaa ku cibro qaataan baaba dhici karta markaa dee inay jabaanna dee dan baabay u tahay muslimiintoo keliya dan umaahe iyaga laftooday dan u tahay inay jabaan marka calaa kulli xaal yani ducada marka lagu habaarayo gaalada saas inay noqoto marka waxayn yani markaa weeyaan ihzimhum wansurnaa calayhim xadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddonkii wa can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasul ullahi sala allahu aleyh wasalam sintaani laa turaddaani aw qallama turaddaan waxa uu sahli in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi qaalada hore faacilkeedu waa sahli qaalada dambena faacilkeedu waa cad yahay waa rasuulu sintaani laa turaddaani ow qallama turaddaan sintaani laba duco laa turaddaani lama celiyo aw qallamaa turaddaan ama waxa yar inta la celiyo adducaa'u cinda annidaa mid waxay tahay waa ducada ilaahay la baryo goorta marka adaanka marka la addimayo in ilaahay la baryaa ducadaa lama celiyo ama way yarta inta la celiyaa wa cinda alba'si xiina yulximu bacduhum bacda goorta dagaalkana waxaa loo jeedaa dagaalka gaalada lala diriraayo iyadana markaa lama celiyo ducada xiina yulximu bacduhum bacdan goortay marka waxa weeye qaarkoodba qaarka kale laynayaan yalxamu iyo yulximu labadaba u dabdiyeen culammadu yada in la godo xada la hoos dhigo iyo yada in la kordhigo oo xada la kordhigo oo laxima yalxamu inay ahayd iyo yulximu alxama yulximu inay ahayd labada dabdiba dabdi bilxuruuf bay culammadu ku sheegeen inay labaduba jaa'is yihiin marka yulximu waxaa loo jeedaa ama yalxamu waa marka dee laysku hilboobe ee bimacnaa waxaweeye qaarkoodba qaarka kale ay hilbaynayaan oo bimacnaa ay isdhexgelayaan gelayaan oo ilaynayaan yani seeftooda markaysaa mid waliba ka kale la dhacaya seeftii dee hilibkaysaa udhexgelaysaa sooma ya marka waxaweeye yulximu bacduhum bacdan ay yaqtulu bacduhum bacdan qaarkood ba qaarka kale ay hilbaynayaan bimacnaa ay laynayaan rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixu ku soo wariyey marka ba'siga waxaa looga jeedaa jihaadkii baa laga tilmaamaya waa dagaal xaqaa loo jeedaa laakiin dagaal macsi ah ama qabyaalada ah ama fitan ah yacni waxa weeye in markaa looga jeeda maaha munaasabada uu sheikhu u keenayna waxay tahay kitaabuuljihaad buu markaysa markaa ku keenayoo yani waxa weeye markaa fadliga jihaadku leeyahay waxaa ka mida in ducada marka wakhtigaa la aqbalo ayaa ka mida taas ayaa ka mida rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa soo wariyey sanad saxiix buu ka soo wariyey sheekh albani laftiisuna waa saxiixinaya wuxuu odhanaya waa saxiix kolle waa jiraan culamo markaa xoogaa yaro cilaysay cilla khafiya markaysa markaa tilmaantay laakiin calaa kulli xaal markaa layskuma waafaqsana qaybta markaysa marka adducaau cinda anida kolleyba waxay leedahay shawaahid oo axaadiis kaleba waa ku soo aroortay marka qolyaha cilaynaya waxay xoogaa yare ishkaal geliyeen qadarka dambe wa cinda alba'si xiina yulximu bacduhum bacda marka imaam nawowi wuxu uhi isnaadku waa saxiix wakadalika aimo kalena waa saxiixiyeen albani laftiisuna waa saxiixinay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa laba duco ilaahay inuu aqbalo ajiibo marka laa turaddaani aw qallama turaddaani iyay iswaafaqsantahay labada cibaara mise waa kala duwan tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan waxay aqbalaysaa inay iswaafaqdo oo qilada marbaa waxaa laga tilmaama cadam oo qiladu ay noqotaa yaraanshuhu kinaaya can ilcadam jiritaan la'aan inay markaas sarbeeb ka tahay waxaas waa qaliil bimacnaa waa macduum mar baa loo isticmaalaa qur'aankana meelaa baa lagu fasiray mawduucaas yani marka waxa qilada cadam lagu fasiray ayaa markiisa markaa jirta marka bacdu ahli cilmi waxay qalama turadaan ay laa turadaan bay la macno tahay oo waa kinaaya can alcadam wejiga labaad waxa weeyan waa in la yidhaahdo waxay aqbalaysaa haaliban lama celiyo laakiin marar naadira way dhacdaa inaan la ajiibin sidaa lafteeda waa muxtamal culamada qaarna waa u fasireen marka haddii la mar layba waa la aqbalaa iyo haddii la yidhaahdo haaliban waa la aqbalaa marar naadira mooyaane dhif iyo naadir mooyaane mar kale dhanba waa la aqbalaa waa mar walba fadiiladii waa laga qaadanayaa labadan duca inay markaa fadli badan yihiin mustajaabana ay yihiin ima haaliban wa imaa mutaridan kolley dee asbaab baajin kartaa jirta ducadu ducadu waxay leedahay aadaab bay leedahay shuruud bay leedahay waxaa dhici karta marka naadirka aan la aqbalaynin marar waxaweye shuruudihii wax dhiman yihiin oo shay keensanaya inaan la aqbalini uu weheliyo ilaa waxaa kulmi kara laba shay oo ah sababun yaqtadii istijaabata adducaa sabab keensanaysa ducadii in la aqbalo iyo sabab kaleoo ku laran oo keensanaysa inaan la aqbalin marka labadii sababoodba meesha ku wada sugan ayaa markaa dhacaysa marka waxa weeye maanic meesha inuu yaallo ama sabab kale oo keensanaysa inaan la aqbalin inay weheliso ayaa dhici karta marka qaliilkii inuu marka lagu fasiri karo xaaladii waxay tahay waa marka nidaaga adaanka wakhtigaas ama ha ahaato marka la adimaayo ama ha ahaato marka adaanka iqaamada u udhaxaysa adaanka dabadii yani awqaaddaa ducada waa la aqbalaa waxaa laga qaadanaya in ducada lagu dadaalo awqaadda markaysaga yani ducada mustajaabada ay tahay la aqbalay marka jihaadka dagaalka lagu jirana ee waxa weeye markaa cadowgii la isdhex galo ee marka waxa yani seefaha laysla dhacayana layshilbaynayo xilligaasna ducada waa la aqbalaa ducada waa la aqbalaa marka waxaa laga qaadanayaa awqaadda ducadu maqbuulada tahay in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk